saaxiibkiina ixsaan u sameeya biljanbi dhinaca idinku hayay oo saaxiibka dhinaca inagu haya bacd almufasiriin baa waxay ku fasireen xaaskii inay tahay maadaama aad gogol wada seexanaysaan oo dhinaca isku haysaan iyaduna waa saaxiibo daawi marka ixsaan ha loo sameeyo wabni sabiili qofkii musaafirka ahna ixsaan ha loo sameeyo wamaa malakad waxay milkisay aymaanakum gacantiinnu ay milkisayna ixsaan ha loo sameeyo wa can ibni cumara waxaa laga wariyey wa caaishata radi allahu tacaala canhuma qaalaa waxay yidhaahdeen labadoodu qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalih wasalam wuxuu yidhi maa zaala jibriilun jibriil muunan ka tegin yuusiinii inuu ii dardaarmayo biljaari deriska xataa danantu ilaa aan mooday annahu jibriil derisku inuu dariskiisa kale sayuwariuhu dhexal siinayo ilaa aan mooday annahu darisku sayuwariuhu inuu dhexlaya deriskiisa Hmm, inuu darisku dariska kale dhexlay baan ka mooday siduu igu celcelinaya igu celcelinayay xuquuqdiisa darteeda muttafaqun calayh wa can abi darin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu sala allahu alayh waalih wasalam wuxuu yidhi yaa abaa dar idaa tabakhta maraqatan waa dardaaran abidar si gaar a ah loo siinayo oo nebigu siiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh idaa tabakhta haddaad karisid maraqatan maraq haddaad karsiid karisid gurigaaga faakir maahaa biyaheeda badi watacaahad ogowna e, jiiraanaka deriskaaga ogow waryaa maanta aan waxba haysanin suugadii badnaa iyo maraqii badnaa eed karsatay wax ka sii sidaa yeel rawaahu muslimun marka meeshanna waxaa laga qaadanayaa in deriska la ilaaliyo oo la dhowro ka baahan ka dhibaataysan laga warhayo xaaladoodu siday tahay in laga warhayo gaajadooda yowmiga ah in laga warhayo waxay cunayaan waxay cabayaan in laga warhayo rawaahu muslimu wa fii riwaayatin lahu waxaa ku soo arooray can abi darin radi allahu tacaala canhu ardaa qaala abu der wuxuu yidhi wsaanii khaliilii weye ina khaliilii awsaanii khaliilkaygii baa ii dardaarmay khaliilku waa qofka maxabad iyo kalgacaylka fog idinka dhexeeyo khaliil waxaa loogu magacaabay watakhada allahu ibraahima maxay ayadii khaliila ilaah ibraahim wuxuu nabiyullaahi muxamedna wuxuu ahaa khaliil raxmaan sidoo kale khaliil waxaa la yidhaahdaa labada qof marka kalgacaylkood aad isu dhexgalo ayaa la yidhaahdaa marka wuxuu yidhi awsaanii khaliilii khaliilkaygiibaa ii dardaarmay oo nebiga ah wasalaamu calayh wuxuu u dardaarmay waa maxay idaa tabakhta maraqatan haddaad maraq karsatid faakir maaha biyaheeda badi uma andur dabadeedna waxaa fiirisaa ahla beytin guri dadka ah oo min jiiraanika deriskaaga ah deriskaaga guryahooda fiirfiiri waryaa maanta dab u shidnayn wallahi ree hebel maanta dab uma shidna ama deriskeygii hebel ahaa dab uma shidna maanta sidaa darteeda inaad ogaatid ood ka warhaysid baahidoodii gaajadoodii waxay cunayaan waxay cabbayaan maalinta inay waxaystaan iyo in kale haddii laysaga warhayo deris gaajasnaanayaba male marka maxaa yeele mid walbo waxaysta ka kalaan waxba haysanin buu siinayaa وعن أbي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي sلى الله عليه وآله وسلم قاaل نبga all wuxuu yidhi والlahi laa يؤmiن والlahi laa يؤmiن والlahi laa يؤmiن saddex mar buu ku celceliyey salawaaت رabi وسلام عليه isagoo odhanaya ilaahay baan ku dhaartee muunan rumaynin ilaahay oo ilaahay muunan rumaynin oo ilaahay muunan rumaynin allaan ku dhaartee qiila markaasay saxaabadu la yaabeen qofkan uu saddexdaa mar nebigu ilaahay ugu dhaaranayo inuusan ilaahay rumaynin waa kee qaala man waa qof qiila waxaa lagu yidhi man yaa rasuul allah wa ayo qaala wuxuu yidhi alladii waa kan laa ya'manu uusan aamin ka ahayn jaarahu deriskiisu bawaa'iqahu shartiisa dariskiisu cidda aynan aamin ka ahayn weeyaan oo macnuhu waa maxay dariskii baa ka baqanaya war waa kuwii sharta badnaaye naga daaya ha nagu taabanina maalin walba qayladooday ka baqanayaan oo dagaalkooday ka baqanayaan oo fidnadooday ka baqanayaan kuwa jannada ilaahay imaynan rumaynin subxaana wa tacaala muttafaqu calayhi wa fii riwaayati limuslimin laa yadkhulu ljannata intaa keliya mahe waa kasii sii durugsan tahay hawsha oo waa maxay laa yadkhulu ljannata jannada ilaahay ma gelayo man qof laa ya'manu jaaruhu dariskiisu uunan aamin ka ahayn bawaa'iqahu shartiisa dhibkiisa hadalxumidiisa qofka aan deriskiisa aamin ka ahayn jannada ilaahay maba gelayuu yiri nebigu calayh isalaatu wasalaam albawaa'iqna waxaa la yidhaahdaa alghawaa'il waashuruur waxa dhibka ah ee sharta ah baa la yidhaahdaa oo macnaha waa hadal xun iyo gacanti iyo wix oo dhan loo isku wada daro deriska in dhibaatada la gaarsiiya ma mudna sababtiisaana janno lagu galaa sababtiisaa naar lagu galaa wa canhu waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sal allahu alayh waalih wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi yaa nisaءa almuslimaat war haweenkan muslimaadka ahow laa taxqiranna mar uu haweenka u khudbaynaya ahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam haweenkan muslimaadka ahow laa taxqiranna yaynan liidin jaaratun deris mid ahi lijaaratihaa deriskeeda yaynan ka liidin walow firsana shaatin firsanku waa karaaciinkii weeyaan qoobabkii hoose ee shaatin neef ari ah neefka ariga ah lugihiisa hoose hilib laga cuno ma leh oo wax la xagta ma leh maraq iyo suugo in laga samaysta maahe maraq yar laga soo saara maahe marka intaaba yaynan ka xaqirin macnihi wax liitaba ha hata hadday doonto talla siyaanayaynan iyaduna xaqiroon dhihin waa maxay waxay noo keeneen intaaba waa gobannime ha qaadata wey macnaheedu yaa nisaءa almuslimaati haweenkan muslimaadka ahow lataxqiranna jaaratun mid deris ahi yaynan xaqirin lijaaratiha deriskeeda yaynan ka xaqirin walow firsana shaatin shaadka neefka ariga ah karaacinkiisiiba ha noqdee muttafaqun calayh wa canhu abu hurayra waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canh ana rasuula اllahi salى اllahu alayh walih wasalama qaala wuxuu yidhi la yamnac jaarun jaarah darisku dariskiisa kale yuunan u diidin an yakraza inuu tallaalo khashabatan inuu geed ku tallaasho weeye iyo tiir fii jidaarihi derbigiisa macnuhu waa maxay baa ku yidhi xarigan waxaan rabaa inaan meesha ku xirto ushanaan ku tallaalanayaa derbiga tiirkanaan ku dhejisanayaa derbigaaga ha u diidin hadduu intaa ku weydiisto waagii abu hurayre uu sheegayay xadiidkan waadan bay ahayd marka madiinuu joogay ree madiinuu xadiidkan u sheegayay xoogaa wuxuu arkay dadkii oo oh, aanan xadiidka nebiga u dhaga nuglayn abu hurayre marka canaantanuu raacin doonaa wuxuu markaa yidhi laa yamnacan yuusan laa yamnac yuunan u diidin jaarahun daris jaarahu dariskiisa yuunan u diidin an yakrasa inuu tallaasho oo ku dhajisto weeyaan khashabatan tiir fii jidaarihi dariskiisa ee derbigiisa uma yaquulu abu hurayra abu hurayra wuxuu odhan jiray maa lii araakum warree madiinow maxaan idiin arkayaa canhaa xadiidkan isaga xaggiisa mucridiina inaad ka jeejeesanaysaan sibaan idiin arkayaa xadiidkan inaad ka jeesjeesanaysaane wallaahi ilaahay baan ku dhaartee aniguna la armiyanna waan ku ganayaa oon ku soo tuurayaa biha xadiidkani bayna aktaafikum garbihiinna dhexdooda macnuhu waa maxay wallaahi baan ku dhaartay aniguna xujadan iyo daliilkan dushiinaan ku ridayaa ogolaada ama diida amaam allah waa idinkula xisaabtamaya laakiin anigu qarin maayo diinta ilaahay subxaanah wa tacaala waan sheegayaa laarmiyanna biha xadiidkan isagaana waan ku tuurayaa bayna aktaafikum labadiinna garbood dhexdoodan ku ridaya muttafaqun calayh ruwiya waxaa la weriyaa khashabatun iyo khashaba bilidaafati waljamci iyadoo ahba wa ruwiya sidoo kale waxaa la weriyaa khashbatun bitanwiin iyadoo ah cala alifraadi hal xaba keligii ah ama tiirar ama tiir keliya inuu ku tallaasho wa qowluhu uu yidhina maa lii araakum canha mucridiin abu hurayra yacni can hadihi sunna ree madiinuu la hadlayaa maxaan idiin arkayaa inaad sunnadan iyadaa oga jeesjeesanaysaan oo idan u dabaqaynin derisku deriskiisa kale ugu ogolayn ilaahay baan ku dhaaranayaa garbihiinaan ku tuurayaa xadiidkan isagaa wa canhu abu hurayra waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canh ana rasuul اllahi salى اllahu alayh walih wasalam qaala wuxuu yidhi man kana yu'minu biاllahi walyowmi اlآakhir qofka rumaysan ilaaha iyo maalinta aakhirada falaa yu'di jaara waa ehbinu meeshii ugu dambaysay wey haddaad ilaahay iyo maalinta aakhira rumaysan tahay deriskaaga ha dhibin oo macnaha maxaa ka dhalanaysa haddaad dhibto alle iyo maalinta aakhira rumayntoodu waa kugu yartahay ama maba rumaysnidba man kaana yuminu qofka rumaysan billaahi alle iyo walyowmi alaakhir falaa yu'di yuunan dhibin jaarahu deriskiisa wman kana yuminu biاllahi wاlyowm اlaakhir qofka ilaah maalinta aakhirada rumaysan falyukrim ha karaameeyo dayfahu martidiisa martida in la karaameeyo marka waa waajib waynoo iman doontaa wman kana yuminu biاllahi wاlyowm اlaakhir qofka ilaah iyo maalinta aakhirada rumaysan falyaqul ha yiraahdo khayran wanaag ha dhaho aw amase liyaskut liyasmutna lafdigii kala odhanaya ha aamuso wanaag ku hadal ama aamus alla iyo maalinta aakhirada haddaad rumaysan tahay oo qofka waxaa la diidan yahay isagoo le alliya aakhiraba waa rumaysnahay inuu iska hadlo afkiisa muggii inuu iska hadlo tororog aan macno lahayn isaga hadlo taasaa loo diidan yahay oo waxaa la leeyahay qul khayran aw liyasmut wanaag ku hadal ama iska aamo muttafaqun calayh wa can abi shurayxin alkhusaciyi waxaa laga wariyey radi allahu أن النبya slى الlه عlيه وaلiه وsلم qaala wuxuu yidhi man kana yuؤmin bالlahi واlywم الآkhir qofka rumaysan ilaahay iyo maalinta aakhirada falyuxsin إlى jaarih deriskiisa ha u ixsaanfalo alliya maalinta aakhirada ma rumaysan tahay haa haddaad rumaysan tahay u ixsaan samee deriskaaga wman kana yuؤmin bالlahi واlywم الآkhir qofka alliya maalinta aakhirada rumaysan falyukrim ضayfah ha karaameeyo dayfkiisa wixii karaamo la oran jiray oo dhan ha siiyo dariskana axsaan oo idil ha u sameeyo weeyaan wman kana yuminu biاllaahi wاlyowm اlaakhir qofka rumaysan ilaahiya maalinta aakhirada falyaqul ha yiraahdo khayra wanaag aw liyaskut rawaahu muslimu baa wariyey bhada اlafظi wa rawaa bukhaariyu bacdah bukhaarina qayb ka midu wariyey xadiidkan isaga wa can caaishata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canha qaalad qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh walih wasalam qultu waxaan idhi yaa rasuul allah caaisha radi allahu tacaala canha nusuustaas markay nebiga ka maqashay salawaatu اllah wasalaamu caleyh sida xadiidkii inoo soo hormaray maa zaala jibriilu yuusiinii biljaari xata danantu annahu sayuwaritah xadiidkaasoo kale markay caaisho maqashay yee hadda nebiga u timid iyadoo weydiinaysa oo macnuhu waa maxay laba deris baan leeyahay oo iga soo horjeedo albaabadoodu maxaan yeelaa wax yarna waa haya aan kala go'aynin yaan siiyaa labadoodii uma kala go'ayso wuxuu waa wax yar deris inaan siiyana waan rabaa albaabadoodana waa iga soo horjeedaan kee igu xaq badan marka dariskii noocaas ahaa caaisha marka nebiga u tagtay salawaatu ullahi wasalaamu calayh qultu waxaan idhi yaa rasuul allah inna liya anigu waxaan leeyahay jaarayni laba deris baan leeyahay fa ilaa ayuhumaa midkoodeebaan yani wax u hadiyeeyaa waaba hadiyeynayaayo waa hayaaye wax yar baan hayaa wax kala go'ayana ma aha labadayda jaar ama labadayda deriskee baan u hadiyeeyaa qaala nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ila aqrabihimaa minka baaban minki baabaa ilaa aqrabihimaa midkooda ugu dhow minkii adiga xaggaaga baaban albaab ka albaabkiisu kuu soo dhow yahay midna waa iska soo horjeedaan baa laga yaabaa midna xoogaaba kala durugsantihiin kan aad iska soo horjeedaan baa kaaga xaq badan mid kastaba walidaalika culimmadu waxay yidhaahdaan darisku saddex xaq buu leeyahay midna laba xaq buu leeyahay midna hal xaq keliyu kugu leeyahay midi saddex xaq buu kugu leeyahay oo waa markuu muslim yahay derisna yahay ehel iyo qaraabana yahay wa saddex xaq weeyaan ehel iyo qaraabi inaad u xiriirisaa lagaa rabaa derisnimo inaad u xiriirisaa lagaa rabaa islaamnimadii inaad ku xiriirisaa la rabaa derisnaa wuxuu kugu leeyahay laba xaq oo waa derisnimadii iyo waxaa laga yaabaa islaamkii oo qaraabo inaydan ahayn labada xaq buu leeyahay labada xaq inaad u ogaataa lagaa rabaa isna darisno hal xaq buu kugu leeyahayo islaamnimona ma wadaagtaan qaraabanimona ma wadaagtaan derisnimaad wadaagtaan waa gaal ilaahay aan rumaynin xaqiisa u ilaalisaa la rabaa derisnimada isagana sidaa darteeda ayaa derisku xaqiisu weyn yahay waa lagu janno galaa waana lagu naarmutaa maalin maalmaha ka mida ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam haweenay loo sheegay waxa la yidhi waa sidan waa sidan waa salaad badan tahay oo waa cibaado badan tahay waa ila anaha kaanat tu'dii jiiraanaha laakiin deriskeeday dhibi jirtay rasuulkii allo rasuulka wuxuu yidhi hiya fi nnaar haweenay kalaa laga sheekeeyey waajibkay gudanaysay keliya wax intaa ka sii badan maynan samayn jirin rasuulka allow laakiin way u wanaagsanayd deriskeeda hiya fi ljanna buu nebigu odhanaya jannadii iyaduna ahaatay marka waa lagu janno galaa waana lagu naarmutaa deriska in layska ilaaliyo waa muhim weeyaan waxyaabuu ilaahay ka magangelya weydiisan jiray ahayd nebiga calayh isalaatu wasalaam deriska xun wax ilaahay laga magangeliy weydiista weeyaan wax ilaahay laga magangeliyo weydiista weeyaan mm, oo axaadiidta ku soo aroortayna aad bay u badan yihiin boqolaal weeyaan wa can cabdillaahi bni cumar radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal اllahu alayh ali wasalam wuxuu yidhi khayru اlasxaabi cinda allahi khayruhum lisaaxibih wa khayru اljiiraani cinda allahi tacaala khayruhum lijaarih khayru lasxaab asxaab qof lala saaxiibo waxa u khayr badan cinda allahi ilaahay agtii khayruhum lisaaxibihi qofkaa saaxiibkii ugu khayrka badan saaxiibkii qofka ugu khayrka badan ee wanaagga iyo khayrka iyo wax walba xusuusinaya hadduu xusuusiyena la wadaagaya qofkaasaa ilaahay agtiina saaxiib ahaan ugu khayr badan deris ahaanna yaa ugu khayr badan cinda allahi jala wacala qofka ugu khayr badan deriskiisa qofka ilaaliya xuquuqdooda cinda allahina isagaa ugu khayr badan wey deris ahaan marka waa laba shay oo aad iyo aad u qiimo badan khayrulasxaabi asxaab waxaa u khayr badan cinda allah ilaahay agtii waxaa u khayr badan khayruhum lisaaxibi qofka asxaabtiisa ugu khayrka badan asxaab waxaa noqonaya sidaynu soo tilmaannay xaaskaaga waa saaxiib weeye oo deriskaaga waa saaxiib weeye oo qofkaad wada shaqaysaan waa saaxiib oo kaad isku garab tukanaysaan waa saaxiib intuba inaad u wanaagsanaatid baa la rabaa marka khayrulasxaabi asxaab waxaa u khayr badan cinda allah khayruhum lisaaxibih wa khayru ljiiraani derisna waxaa u khayr badan cinda allahi tacaala khayruhum lijaarih deriskiisa kan ugu khayrka badan rawaahu tirmidiy waqaala xadiiثu xasan baabu biri اlwaalidayni wa silaة اlarxaam wuxuu u baab yahay biru اlwaalidayn labadii waalid oo loo baarinimo falo loo ixsaan sameeyo iyo wa silati اlarxaam riximkii oo la xiriiriyo qaraabadii ehelkii iyo riximkii oo la xiriiriyo iyaguna qaala allahu tacaala ilaahay markuu ka hadlayo wuxuu yidhi wacbudu اllaha ilaahay caabuda oo walaa tushrikuu bihi shay-a ilaahay waxba ha la wadaajinina wa bilwaalidayni qodobka labaadna ee ilaahay lala xiriiriyey wa bilwaalidayni labadii waalid ixsaanan u sameeya labada waalidna ixsaan u sameeya buu alla yidhi subxaanahu wa tacaala wa bidilqurbaa kuwa qaraabada u saaxiib ahna iyagan ixsaan u sameeya meeshaa marka wax allaaliya wixii ehel iyo qaraabo ahaa in loo ixsaan sameeyey marka waa waajib wاlyataama agoonti wاlmasaakiini wاljaari dilqurba wاljaari اljunubi kii dhowaa iyo kii fogaaba jaarkii in ixsaan loo sameeyo wsaaxibi biاljanbi haweenaydii wbni sabiili qofkii musaafirka ahaa wmaa malakat aymaanukum wqaala tacaala alla wuxuu yidhi wاtaquu اllaha ilaahay ka cabsada alladii allihii ka cabsada tasaa'aluuna aad isku weydiisanayseen bihi allaha isaga ah iyo wاlarxaami riximkiiba ilaahay ku ilaaliyo ku dhowra ilaahay oga cabsada ilaahay oga cabsada subxaanah wa tacaala raximkii qaala tacaala alla wuxuu yidhi waaladiina mu'miniintu waa kuwa yasiluna xiriirinaya maa amara allaahu wuxuu ilaahay amray bihi shayga isaga an yuusala in la xiriiriyo mu'miniinta calaamooyinka lagu yaqaano tusaalana u ah laguna garan karo waa kuwa xiriiriya wuxuu ilaahay faray in la xiriiriyo oo ah qaraabadii qaala tacaala alla wuxuu yidhi wawasayna alinsaana insaankii waa u dardaarannay biwaalidayhi labadii dhalay ixsaanan inuu samafal iyo wanaag u sameeyo waqaala tacaala alla wuxuu yidhi waqadaa rabbuka rabbigaa waa xugmiyey oo ilaahay wuxuu waajib yeelay jalla wacala amarna ku bixiyey anlaa tacbuduu inaydan caabudin ilaa iyaahu isaga maaha cid kale inaydan labadii dhalayna inaad u ixsaan fashaan imaa yabluqanna marka labadiina dhalay laba mid un weeyaan alla wuxuu yidhi inay labadoodiiba joogaan ama midkood inuu joogo waa la gartay xadiidka nebiga inoogu iman doontaa iyadana imaa yabluqanna hadday gaaraan cindaka adiga agtaada alkibara da hadday ku gaaraan weynan hadday gaaraan gabow ku gaaraan agtaada axaduhumaa midkood aw kilaahumaa ama labadoodiiba waa dhici kartaa labadoodiiba inay agtaada ku gaboobaan waa dhici kartaa mid keliya inuu agtaada ku gaboobo falaa taqul ha u odhanin hadhihin buu rabbi yidhi lahumaa labadoodii ama mid ka mida ah ha oranin uffin kelimada ufta ah ha u odhanin oo macnaheedu ay xambaarsan tahay eray xun oo dhan ha u dhihin kelimadu waa laba xaraf bay ka kooban tahay oo waa alifka iyo fa'da weeyaan oo macnuhu waa maxay erayga ugu yar ee la dhibsada ha dhihin inaba ha yaraatee ha dhihin walaa tanharhuma hana guulguulin guulguulku waa wejiga ood u dadabto iyo wejiga ood isu bedeshid iyo inaad xanaaqsan tahay oo aad hadal iyo ficilba ha muujinin waxay doonaan ha dhahaan waxay doonaanna ha sameeyaan adigu waa inaad farxadi kaa muuqato adigu waa in hadal wanaagsan kaa muuqdo waa lagu dhalay waalidkaa innaba ha yaraatee hadal adag kuma dhihi karaysid marnaba xaqna uma lihid wlaa taqul lahumaa waxaad u tiraahdaa qowlan hadalba u dheh kariiman wanaagsan hadal wanaagsan u dheh waakfid lahumaa labadii ku dhalay u raarici janaaxa dulli garabkaaga dulliga u raarici baa layidhi janaaxa dulli garabkaaga u raarici min araxma min ajli araxmati u raarici garabkaaga u raarici naxariis darteeda adoo naftaada u dullaynaya waqul waxaad dhahdaa rabbi irxamhumaa ilaahw labadooda u naxariisa kamaa rabbayaani say ii soo koriyeen oy ii barbaariyeen sagiiran anigoo yar wqaala tacaala alla wuxuu yidhi wawasayna alinsaana biwaalidayhi insaankii waa u dardaaranay labadii dhalay wanaag iyo khayr xamalathu gaar ahaan hooyadii um, xamalathu way xambaartay ummuhu hooyadii wahnan calaa wahnin wahnan culays weeye ayay hooyadii ku xambaartay dhib iyo shiday ku xambaartay calaa wahnin culays iyo shiddo kalena la saaray oo maalintii caloosha uu galay ilmahan ka bilow ilaa maalintii ilaahay soo kala dhigay culaysunbuu ku hayay intaana kuma ekaanine fooshii iyo dhibkeedii wafiisaaluhu marka alla wuxuu yidhi wafiisaaluhu fii caamayni naaska goyntiisuna fii caamayni waa laba sano weeyaan anishkur lii war hoykaagan muslimka ahow anishkur lii aniga ii mahad celi rabbiga ahe ku abuuray yaa kaloo mudan lii waliwaalidayk aniga iyo waliwaalidayka labadaada waalide ku dhalay ilaahay baa mudan wax loo mahad celiyo dabadeedna waxaa mudan labadii ku dhalay labadeennaba noo mahad celi buu rabbi ku leeyahay soo aragtid ilaahay iyo labadii waalid in aynan meelna ku kala haraynin oo sidaa laysugu lamaaninaya labadoodiiba dhegaysa hadda xadiidkiina wa can abi cabdilaahi abi cabdiraxmaan waxaa laga wariyay cabdullah bni mascuud ahaa radia allahu tacaala canhu arda qaala wuxuu yidhi sa'altu nabiya sal allahu alayhi waalih wasalam nebiga allaan weydiiyey cabdulaahi nebiguu weydiinayaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh isagoo odhanaya ayulcamali axabu ila allah maxaa yeelay inuu sameeyuu doonayaa inuu ku dadaaluu doonayaa ayulcamali camalkee ka ohoo axabu ila allahi ilaahay agtiisa loogu jacayl badan yahay camal qof muslima sameeyo oo ilaahay uu jecel yahay ii sheeg waa samaynaya macnaha sidaas weeyaan qaala wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax qof muslima uu sameeyo ilaahay ugu jecel yahay alsalaatu calaa waktiha weeyaan salaadda oo wakhtigeedii lagu tukado wakhtigay soo gashayba ha sugin jamaacada baa ugu horraysa la tuko uma qultu waxaan idhi uma ay taa haddii laga soo gudbay maxaa ku xigoo kale qaala nebigu wuxuu yidhi biru lwaalidayni aabbihii hooyadii ku dhalay oo loo baarinimo falo qultu waxaan idhi buu yidhi uma ay maxaa ku xiga rasuulkii allow qaala wuxuu yidhi aljihaadu fii sabiili اllah ilaahay wadadiisa oo lagu jihaado taasaa ku xigta muttafaqu calayh wa can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam wuxuu yidhi waalidka xuquuqdooda maxaad ku gudan karaysaa maalin maalmaha ka mid a ayaa cabdulaahi bni cumar oo tawaafaya beytka ilaahay ayaa wuxuu arkay nin taabici ah oo dhabarkay u saaran tahay hooyadii oo la dawaafayo ma socon karayso isagaa gaadiid u ah isagaa dhabarka ku wada wuu xambaarsan yahay hooyadii markaasuu wuxuu ku yidhi cabdullaahi bnu cumarow waa hooyaday waan soo xambaaray meeshii aan deganayn safar baan ooga keenay waa maray gaadiidka qabata iyo haddii qaban weyse dhabarkayga oon ku wado haddana waad ii aragtaayo waa anigan dawaafkii iyo sacyigii iyo wuxoo dhan samaynaya ma u malaynaysaa wax uun ka mida xuquuqdeedii inaan guti haddayba dhici karayso ma u malaynaysaa wax un ka mida xuquuqdeedii inaan gutay cabdulaahi bni cumar wuxuu yidhi u malayn maayo adigu xuquuqbaabaad ka hadlaysaaye xanuun yaroo qabtay oo fooshi ah ilan xanuunku marna waa qabanaya marna waa sii daynaya mar keliya xanuun qabtay inaad gudatay u malayn kari maayo iskaba dhaaf adigu xuquuq kale dhegaysa haddaba xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam xaqa waalidka ma u malaynaynaa wax un inaan ka gudanay haddaan wax u qabanno miaal buu nebiga noo soo qaadanaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidkan abu hurayra warinaya radi allahu tacaala canhu qaal wuxuu yidhi qaala rasuulu sala allahu alayh ali wasalam laa yejzi ma gudi karo waladan ilmo la dhalay waalidan aabbihii hooyadii dhalay ajarkoodii iyo xuquuqdoodii ma gudi karaya inaba ha yaraatee laakiin hadday dhacdo wax un tusaale in loo soo qaato maxaa dhici karaysa ilaa an yajida inuu helo mooye ilaa an yajidahu inuu helo mooye mamluukan aabbihii iyo hooyadii dhalay oo addoon ah oo fayashtariihu marka isaga uu iibsado kii lahaa uu ka iibsado oo fayuctiqahu marka uu xoreeyo macnuhu waa maxay adigu muslim baad ahayd aabihii hooyadii ku dhalay islaam ma ahayn meeshay ku noolaayeen islaamka ku duulay waa la soo qabtay addoon baa laga dhigtay soo ma ha addoon baa laga dhiganaya marka aabbihii hooyadii ku dhalay reer bay addoommo u yihiin kuuma cunanta arrintaa adigu xor baa tahay muslim ah waad baxday ninkii iska lahaaba waxaa ku tidhi aniga raba inaan kaa iibsado soo addaan adiga kuuma ahaa anaa kaa iibsanaya raaxa markaa waxay yidhaahdaan ma rabtaa raqiis ma qabtaa hee qaali ninkan isagoon iibka ahayn bu waxaad ku tiri inaan kaa iibsadaan doonaya hadduu kula tacaatufo uu ku ogaado oo sidaa uu kugu siiyo waa goonideeda laakiin hadduu lacagtii kugu cayriyo ka waran adiguna aad tidhaahda maya waa iibsanayaa ood markaa ka soo iibisid aabbihii hooyadii ku dhalay ama mid ka mid ah xilligaa addoon bay ahaayeen qof bini aadan ay addoon u ahaayeen xor bay noqdeen adiga iibsigaad iibsatay soo maa markaa un xuquuqdii ka mid a waa la dhihi karaa waad gudate laakiin si kale inaba ha yaraatee macquul maaha masalo kale meesha imanayso waxa weeyaan haddii maalan addoonnimo ay gacantaada ku soo galaan addoon ma noqon karaan maya addoon ma noqon karaan mujarad adiga gacantaada ay soo galeen xor weeyaan mujarad ay gacantaada soo galeen xor weeyaan maxaa yeelay adiga naftirkaaga waxaa tahay iyaga kasabkoodii anta wamaaluka he muxuu aha xadiidkii liabiik adiga iyo xoolahaaga iyo hantidaadaba aabbaha iyo hooyadaabaa ku leh marka nebigu wuxuu yidhi alayhi salaatu wasalaam ila an yajidahu inuu helo qofkii mooyaane mamluukan aabbihii hooyadii oo addoon ama mid ka mida oo fayashtariyahu uu iibsado oo fayuctiqahu marka uu xoreeyo rawaahu muslim wa canhu waxaa laga warinaya radi allahu tacaala canh abu hurayra ana rasuul اllahi salى اllahu alayh wali wasalam qaala wuxuu yidhi man kana yu'minu biاllahi walyowmi اlآakhir qofka ilaahiya maalinta aakhirada rumaysan falyukrim ha karaameeya dayfahu martidiisa karaamadu waa ka duwan tahay ixtiraamka way ka sii sarraysaa karaamo in la karaameeyo weeye dariska taasna waa waajib waman kana yu'minu biاllahi walyowmi اlآakhir qofka ilaahiya maalinta aakhirada rumaysan falyasil ha xiriiriyo raximahu raximkiisa ha xiriiriyo waa waajib weeyaan raximka oo la xiriiriyo waman kana yu'minu biاllahi walyowmi اlآakhir qofka rumaysan ilaah iyo maalinta aakhirada falyaqul ha dhaho khayran wanaag aw liyasmut ama ha aamuso muttafaqu calayh wa canhu waxaa laga wariyay abu hurayra radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh walih wasalam rasuulka alla wuxuu yidhi ina allaha tacaala khalaqa alkhalq raximkan la sheegaya meeshuu ka bilowdaiyo magaciisa meeshuu ka yimid baa la inoo tilmaamaya hebel rixim weeyaan ama waa qaraaba ah, rixim baa luqada carabiga lagu yidhaahdaa magaca xaggee ka yimid xaggeese asalkiisuu ka soo jeedaa dhagayso in allaha tacaala ilaahay sara ahaaye khalaqa alkhalqa khalqigiisii oo dhan buu abuuray wax walba xataa idaa faraqa minhum markuu ilaahay ebye oo dhammeeyey khalqigiisii oo dhammaystiray qaalat iraxim raximkiibaa hadlay faqaalad markaasay ilaahay bay la hadlaysaa khaaliqa ah oo waxay ku leedahay haada maqaamu alcaa'idi bika min alqatiica ilaahayow haada maqaamu alcaa'id waa booskani booskii uu kaa magangelyo weydiisan lahaa caa'idku waa magangelyo weydiisashada acuudu billahi min ashayطaan اrajiim waa isticaado weye caa'idkuna waa qofka magangelyada weydiisanaya marka waa meeshuu ilaahay lagu magangeliyo weydiisan lahaa adiga min qaicati min qaطiicatika min alqaicati goyn lagaa magangeliyo weydiisan lahaa ilaahay waa meeshii iyo goobtii lagaa magangeliyo weydiisan lahaa goyn maxaa yeele khalqigaago dhan baa ku dhan qaala rabbi wuxuu yidhi nacam waa runta raximow amaa tardiina raximow miyaadan raalli ku ahayn an asila inaan xiriiriyo man wasalaki ka ku xiriiriya oo wa akhtaca inaan gooyo man qaacaki kii ku gooyana ilaahay baa ballan qaaday subxaanahu wa tacaala qofka xiriiriya qaraabadiisa inuu xiriirinayo qofka gooyana inuu goynaya allah ballanqaaday qaalat riximkiibaa hadasho waxay tidhi balaa ay nacam ilaahayow raalli baan ku ahay qaala wuxuu yidhi fadalika laka allah u jawaabo wuxuu yidhi fadalika sidaas laka waad leedahay sidaa aan ballanta kuugu qaadee waad leedahay haddaad raalli ku noqotay oo ah ka ku xiriiriyana inaan xiriiriyo ka ku gooyana inaan gooyo uma qaala rasuulu lahi sal اllahu alayh ali wasalam wuxuu yidhi arintaa ma doonaysaan xaqiiqadeeda aniga qowlkayga keliya ma ahe iqra'uu akhriya in shitum haddaad doonaysaan qowlkii ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddan uu soo deliishaday nebiga fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi اlardi watuqaطicuu arxaamakum ulaaئika aladiina lacanahum اllah faasamahum waacmaa absaarahum fahal casaytum ma mudan tihiin in tawallaytum haddaad jeesataan an tufsiduu inaad fasaadisaan fi lardi dhulki inaad dhulka fasaadisaan oo takale wa tuqaicuu aad goysaan arxamakum riximkiina aad goysaan ulaaika kuwa riximka goynaya dhulka fasaadinaya aladiina waa kuwa abaalkoodu maxay ilaahay agtii ku leeyihiin qofka riximkii gooya waa qof dhulka fasaadinaye ulaaika aladiina kuwaasi waa kuwa lacanahum ullah horta qabsa ilaahay baa ku lacnadaya jala wacala faasamahum ilaahay waa dhaga tiray xaqaba kama daadegaya dhagahooda wa acmaa waa indha tiray absaarahum araggoodana ilaahay indhihiina waa tiray oo inay xaqiiqada arkaan lagama yaabo muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa warinaya wa fii riwaayatin lilbukhaari waxay odhanaysay faqaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi man wasalaki raximow qofka ku xiriiriya wasaltahu anna waa xiriirinaya waman qaطacaki qofka ku gooyaa qaطactuhu anna waa goynaya ka ku xiriiriyana waa ballan inaan aniguna xiriiriyo ka ku gooyana waa ballan inaan aniguna gooyo wa canhu abu hurayra waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi jaءa rajulu ilى rasuuli اllahi salى اllahu alayh walih wasalam nin baa nebiga u yimid salawaatu اllah wasalaamu calayh isagoo weydiinayo faqaala wuxuu yidhi ya rasuul allah man axaqu الnaasi dadka yaa iigu mudan bixusni saxaabati inaan wanaagga saaxiibnimadiisa ilaaliyo saaxiibnimadiisa xiriirka naga dhaxeeya inaan ilaaliyo yaa dadka iigu mudan bini aadanka ilaahay qolaba qolay ka dhowdahay qofba qof buu riixayaa yaa iigu mudan oo aan isaga cidna iiga sokaynin qaala nebigu wuxuu yidhi ummuka hooyada qaala wuxuu yidhi uma man hooyaday haddii la dhaafayaa ku xiga qaala wuxuu yidhi ummuka haddana hooyada unbaa ku xigta qaala wuxuu yidhi uma man yaa ku xiga qaala wuxuu yidhi ummuka mar saddexaad hooyadaabaa haddana xigta qaala wuxuu yidhi uma man yaa ku xiga qaala wuxuu yidhi abuuka aabbaha dabadeedna riwaayaddii kale waxay raacisay siday markaa u kala dhow yihiin dadku oo macnuhu waxa weeyaan waxa kuugu xaqnimo badan hooyadii oo hooyadiibaa xigta oo hooyadiibaa xigta oo aabbihiibaa markaa dabadeed imanaya aabbihii imanaya islaamku waa dheeli tiran yahay qofka dumarka ah waxa ugu xaq badan waa zawjkeeda weeyaan ninka ragga ahna waxa ugu xaq badan waa hooyadii hooyadii weeyaan marka sidaa darteeda hooyadu inuu halmaamo ma ah hadduu halmaamo khalaas weeye albaabkii jannada laga geli lahaa aabbaha iyo hooyada haddaad halmaantay albaabkii jannadana waad iska xirtay inaad gasho lagama yaabo adiguna nolol iyo geeriba waa leeyihiin axsaanka in loo sameeyo ha hilmaamin ducadii sujuudii wakhtiyada ijaabada ah markaad ducaysanayso ku dar xilli aadan ducaysanaynin u ducee wakhti walba ha hilmaamin qofkay jeclaayeen xiriiri waxay jeclaayeen samee dardaarankoodii fuli waxaasoo idinku dhaqaaq wa canhu waxaa laga wariyay abu hurayra radi allahu tacaala canhu arda wa fii riwaayatin qaala wuxuu man axaqu bixusni sucba dadka yaa iigu madan saaxiibnimadiisa wanaageeda qaala wuxuu yidhi ummuka uma ummuka uma ummuka uma abaaka uma adnaaka adnaak waxaa kuugu madan hooyada haddana hooyada haddana hooyada markaa kadib aabbaha kadibna sida looga kala dhow yahay markaa markaa kadib sida loo kala dhow yahay asaxaabati meesha la yirina yani asuxbati weeyaan wqowluhu uma abaaka uu yidhina kada huwa mansuub weyaan bificlin maxduufin ay uma biru abaaka weyaan w fii riwaayatin waxaa ku soo arooray uma abuuka wahada wdax hada waadixun taasaana ku cadba wa canhu waxaa laga wariyay can nabiyi sal اllah alay waslam abu hurayra dhegayso qaala wuxuu yidhi nebiga salawaatu اllah wasalaamu calayh raima anfun uma raima anfun uma raima anfun man adraka abawayhi cinda alkibari axaduhuma aw kilaahuma falam yudkhil اljannata nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi rakhima anfun san baa booroobay sandullo weeyaan uma rakhima anfun san baa booroobay uma rakhima anfun san baa booroobay macnaha waa sandulle iyo sandulle weeyaan man qof waa kee adraka abawayhi labadiisa aabbo ama mid hooyadii aabbihii weeyaan mid ka mida soo gaaray ama labadiiba soo gaaray cinda alkibar markay dhallinyaraayeen kuma baahnayn laakiin cinda alkibar markay weynaadeen yaad ku soo hagaagtay labadoodiiba aw axaduhumaa ama midkood eh, axaduhumaa midkood aw kilaahumaa ama labadoodiiba falam yadkhul aanan gelin aljannata jannada aan gelin bisababihimaa wiya iyaga sababtoodii aan jannada ku gelin xadiidka kale waad garanaysaanoo aamiin aamiin aamiin nebigu yidhi salawaatu اllahi wasalaamu calayh rasuulka alle salawaatu ullahi wasalaamu caley mimbarkii isagoo fuulaya uu leeyahay aamiin aamiin aamiin oo dhammaan saxaabadu marka ay weydiiyeenoo maxaa dhacay rasuulkuu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu caley jibriil baa i yimidoo wuxuu igu yidhi waxaa ka mid ahaa qofka labadiisii waalid ama mid ka mida ah soo gaaray sababtiisa aan jannada ku gelin naartuu gelaya allah ku fogeeya aamiin dheh anna aamiin baan dhahay nacam marka waxa weeye sababtooda aan jannada ku gelin qofkaasi waa khalaas waa u dhammaatay rawaahu muslimuun wcanhu waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu ana rajula qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah ina liya qaraaba waa sida dhacda inta badan qaraabadaada inaad xiriiriso qaarkoodna aynan ku xiriirinoo ku fogeeyaan adiga waxbaad siinaysaa ama hadal wanaagsan baad ku dhahaysaa laga yaabo inay ku gooyaan laga yaabo inay ku xumeeyaan laga yaabo inay dhinacaad adigu ka miisaysay wanaagga in iyaguna dhinaca kale xumaan u miisaan ma dhici karaysa haa dhegayso xadiidkan marka aduu ka hoseeyaay w canhu waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu ana rajulan ninbaa qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah saxaabi weye ina liya qaraabatan rasuulka allow qaraabaan leeyahay asiluhum waa xiriirinaya wayaqtacuunii waa igoynayaan wa uxsinu ilayhim wanaag baan u samaynayaa wayusii'uuna ilaya iyagana xumaan bay igu samaynayaan waan xiriirinaya way igoynayaan wanaag baan u samaynaya iyaguna xumaan bay igu samaynayaan wa axlamuu waan oo dhibka iiga yimaada aniga waa dul qaadanaya marna lagama yaabo inaan ka xanaaqo laakiin iyagu wayajhaluuna way igu xumi falayaan calaya aniga waxaanan dhihin iyo waxaanan samaynin iyo wax walbaba dushay iga saarayaan faqaala wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam lain kunta haddaad tahay kamaa qulta sida aad tiri inuu run sheegayaa dhici karta inuusan ahayna siduu sheegaya way dhici karaysaa laakiin isagaa warkii lagu celiyo waxaa la yidhi lain kunta haddaad tahay kamaa qulta sida aad sheegtay fakaأnamaa waaba sidii adiga oo tusifuhum اlmal macnaa bacaad ku daadiyey waxa ay sameeyeen waa meeshaynu ku dhahano soomaalidu ay tiraahdo waa hal bacaad lagu dhis macnuhu waa maxay waxaasi wax ka soo qaad ma leh oo wax allaale waxay ajar ay shaqaysanayeen hal bacaad lagu lisay baad ka dhigtay weeyaan walaa yazaalu isla markaana ka zuuli maayo macaka adiga macaaga inuu yahay la jirkaaga min allaahi ilaahay xaggii dahiiran mid kuu gargaaraya calayhim iyaga kaaga gargaaraya maa dumta intaa tahay calaa dalika arrinkaa inta aad sidaa ku sugan tahay ilaahay agtii malaa'ig baa kaaga gargaaraysa iyaga dushooda adigu sidaada ahaw rawaahu muslimun wtusifuhum waxaa la akhriyey bidami taai tada oo la godo tusifuhum la yiraahdo iyo wakasri siini siinka oo lahoos dhigo almuhmalati aan dhibic lahayn watashdiid ilfaai fada oo la adkeeyo tusifuhum la yiraahdo walmallana waxaa la akhriyey waa bitashdiid ilmiimi miimka oo la adkeeyo bifatxi lmiimi dhe miimka oo la kordhigayo watashdiid illaami laamka oo la adkeeyo wahuwa alramaad waa bacaadka alxar kulul ay waxaa la yidhi kanama sidii adiga oo tucimuhum quudinaya alramaada bacaad alxara kulul wa huwa tashbiihun taasina waa tusaale limaa yalxaquhum waxa iyaga haleelaya oo soo gaaraya min alifmi qofkaa waxay ku samaynayaan dembiga ka soo gaaraya bima yalxaqu wax allaala wixii haleelaya weeyaan aakilu ramaadi alxari qofka cuna bacaadka kulul maxaa haleelaya min alalami xanuun walaa shaya cala Mm-hmm. laakiin haleeli maayo calى hada kan almuxsini ilayhim iyaga u ixsaan falay laakiin yanaaluhum wuxuu gaarayaa inay waxhaleelaan qofka wanaagga sameeyey iska badaaye wuxuu gaarayaa walaakin yanaaluhum waa gaaraya iثmun cadiimun dembi weyn baa gaaraya bitakhsiirihim gaabintooda fii xaqihi isaga xaqiisa ay ka gaabiyeen iyo waidkhaalihim iyaga eh, gaarsiinta ay gaarsiiyeen iyo ugelinta ay u dhib calayhi dushiisa wallahu aclam وعن أنس waxaa laga wariyey رضي الله تعالى عنه qال wuxuu yidhi رضي الله تعالى عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وaله وسلم qاaل wuxuu yidhi maن أحب أن يبسط له في رزقه maن أحaba qofka jecel أn يubسطa lahu in loo waasiciyo fii risqihi risqigiisa loo waasiciyo oo wayunsa'a loo dheereeyo lahu kaa isaga fii أharihi cumrigiisa loo dheereeyo qofku laba shay buu ugu jecel yahay risqigiisi inuu waasic yahay iyo inuu ilaahay cumri dheer siiyo uu risqiga ilaahay waasica oga dhigay hantida uu ku cuno oo ku yani xoolaha iyagaa uu ku ah, takrifalo isagu siduu jeclaa oga ka waran qofka ilaahay xoolo badan markuu siiyey isagoo aanan xoolihiiba ku raaxaysanin ka dhintay lagana dhaxlay kaasi waa khasaare maxaa yeele xisaabtiina isagay ku socotaa wax faa'iide ana kama gaarin xataa adduunku ma raaxaysanin laakiin hadduu ilaahay cumri dheer ku siiyo kuguna daro xoolo waa barakaysan tahay marka yaa raba marka arintaa weeyaan man axaba yaa jecel yaa doonaya man qofkii axaba jeclaada an yubsata in loo dheereeyo loo waasiciyo lahu kaa isaga risqa fii risqihi risqigiisa loo waasiciyo oo wayunsaa loo dheereeyo lahu isaga fii aarihi cumrigiisa loo dheereeyo nebigu wuxuu yidhi alayh salatu salaam labadaa qofka doonayow falyasil raxima hal shay bay ku jirtaa waa raximka oo la xiriiriyo raximkii oo la xiriiriyo muttafaqun calayh wmacnaa yansa'a lahu fii aharihina an yu'ahira inuu dib u dhigo weeyaan lahu kaa isaga ah ilaahay fii ajalihi ajashiisa iyo wa cumrihi cumrigiisaba inuu ilaahay dib u dhigo cumriga loo dheereeyo macnaha culimmadu waxay yidhaahdeen laba macnoba waa laga qaadanaya kow in ilaahay subxaanah wa tacaala qofkii oo cumrigiisu yar yahay inuu ilaahay baraka yeelaba oo isagoo laga yaabo cumri yar laakiin ilaahay uu ka buuxiyo cumrigaa yar barako oo uu la mid noqdo ama uu qabto hawl qof lixdan iyo toddobaatan iyo siddeetan iyo boqol sano jiro wuxuu qaban lahaa inuu labaatan iyo soddon sano gudaheeda ku qabtaa dhici karaysa marka marka loo fiiriyo qofkan wuxuu qabtay waxay la mid tahay qof boqol sano gaaray wuxuu qabtay oo kale marka cumrigiisii waa loo dheereeyey maxaa yeele ilaahay baa barako u yeelay oo saacaddiibu wuxuu ku qabanayaa wax qofkan saacado badan ku qabanaya qolo sidaasay yidhaahdeen risqigana waasic baa looga dhigayaa oo ilaahay baa u barakaynaya waxa yar uu haysto qolo waxay yidhaahdeen sidaa ma ahee waxa loola jeedaa maya ilaahay baaba tanaad ka dhigayaba qofka gacanta furan ee qaraabadii xiriirinaya qof walba wuxuu heli kara u diraya ilaahay baa isna jeebkiisa buuxinaya maba baahanayo qofka tal kale waxaa dhici karaysay yidhaahdeen qofka bini aadanka inuu laba cumri leeyahay hadduu qaraabadii xiriiriyo cumriga waa loo dheeraynaya qaybta dambe ayaa la gaarsiinaya hadduunan xiriirin laakiin tooruu ku dhimanaya taa way ku fasireen iyaguna oo waxay leeyihiin ajashan ilaahay waa bedeli karaa hadduu doono maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacaala yamxu llahu ma yashaa ilaahay wuxuu doonuu tirtiraa subxaana wa tacaala lowxulmaxfuudka ku qoran wayubit wuxuu doonana waa sugaa wa cindahu umu lkitaab lawxulmaxfuudka ilahay agtii ahaaday calaa yata xaal imaamu shawkani raxmat ullahi tacala caleyh risaalo dhan yuu ka qoray xadiidkan iyo macnihiisi iyo culimmadu waxay dhaheen wa canhu anas bni maalik waxaa laga warinaya radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi kaana abu alxata abu alxa wuxuu ahaa akharu lansaari ansaar midka ugu badan bilmadiinati magaalada madiine ammaalan min nakhlin xagga beerta waataynu wakaana axaba amwaalihi xoolihiisana miduu ugu jecel yahay ilayhi xaggiisa wuxuu ahaa bayraxa beerta la yidhaahdo wa kaanat mustaqbila beertuna waxay ahayd mid ka soo horjeeda almasjidi masaajidka rasuulka ka soo horjeeday wa kaana rasuulu lahi sal اllah alay slam yadkhuluha rasuulka allana waa geli jiray wayashrabu wuxuu ka cabi jiray min maain fiiha biyo gudaheeda ahaaday oo tayibin wanaagsan cadbin aad u macaan falama naزlat hadihi اlaaya aayaddan markay soo degatay lan tanaalu lbira xata tunfiquu mima tuxibuun aayaddaasi markay soo degatay qaama abu طalxata waa istaagay oo wuxuu u tegey ilى rasuuli اllahi salى اllah alayh ali waslm faqaala wuxuu yidhi ya rasuul allah in allaha tabaaraka wa tacaala ilaahay sare ahaaye yaquulu wuxuu leeyahay lan tanaalu lbira biriga ma gaaraysaan xataa tunfiquu ilaa aad ka nafaqaysaan mima kii tuxibuuna aad jeceshihiin wain axaba maalii anigu xoolahayga waxaan ugu jeclahay ilaya aniga xaggayga waa bay beerta la yidhaahdo beertaasaan aniguna xoolahayga oo idil ugu jeclahay wainii anigu arju waan rajaynaya wainahaa sadaqatun beertani waa sadaqo weeye lilaahi tacaala ilaahay gacantiisaan geliyey arju biraha wanaageeda waan rajaynaya waduhraha kaydkeeda cind allahi tacaala fadachaa rasuulkii allow dhig fadachaa dhig yaa rasuul allahi rasuulkii allow xayu meel allaaliya meeshi araaka ilaahay ku tusiyo faqaama rasuul lahi sal la alay sm wuxuu yidhi bakhin daka maalun raabix daka maalun raabix liibaan xoolahaasi waa xoolo lagu liibaanay wey alleleh waqad samictu waan maqlay maa qulta waxaa tiri abu alxow wainii araa anigu waxaan arkayaa an tajcalahaa inaad yeeshid fi laqrabiina dadka adiga qaraabada ku ah c waa meeshay soomaalidu ka keenee mahmahdii ahayd sadaqo bixi oo maxay yidhaahdeen sokeeyo sii waa halkaa weeyaan wa innii anigu waxaan arkaa an tajcalahaa inaad yeeshid fi laqrabiin faqaala abu alxata waa istaagay faqaala abu alxa wuxuu yidhi afcalu ya rasuul faqasamaha abu alxata waa qaybiyey fii aqribaa'ihi wa bani camihi aqribadiisii iyo ilmaadiradii iyo wixi o dhan buu kala siiyey muttafaqun calayh wasabaqa bayaanu alfaadih xadiidkan eryadiisa macnahoodu wuxuu noogu soo hormaray fii baabi اlinfaaqi mima yuxib mima yajib ama mima yuxibu qofku wuxuu jecel yahay inuu nafaqeeyo baabkii ahaa وcan cabdالlaahi bni cmr bn اlcaasi radي اllahu tacalى canهuma qaala wuxuu yidhi aqbala rajulu إlى nabiy اllaahi nin baa soo qaabilay nebiga alleh faqaala wuxuu yidhi ubaayicuka waa kugula ballamaya calى اlhijraةi waxaan kugula ballamayaa gacantaada keen waxaan kugula ballamayaa cala alhijra inaan hijroodo iyo wljihaad inaan ka qayb qaato jihaadkii fii sabiili labadaasi ballan igula gala rasuulkii allow aniga oo raadinaya aljra arrintan ajarkeedana waxaan ka doonayaa min allahi tacaala ilaahay xaggii faqaala rasuulka wuxuu yidhi fahal laka min waalidayka axadun xay fahal laka ma leedahay min waalidayka labadii ku dhalay axadun mid ka mida oo xayu nool ma leedahay labadoodii ama mid ka mida oo nool ma jira qaala wuxuu yidhi nacam kilaahumaa mid ma labadaba waa nool yihiin rasuulkii allo qaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam fatabtaqi اljra ajarka waxaad kaga doonataa min allahi tacaala ilahay agtiisa kaga doono fatabtaqi ma doonaysaa aljra ajar ma rabtaa min allahi ilaahay xaggii <clears throat> isagii baa su la weydiiyey wiilkii oo lagu yidhi ajar ma doonaysaa ilaahay xaggii subxaana wa tacaala haa qaala nacam qaala nebigu wuxuu yidhi farjic laabo oo ilaa waalidayka labadaada waalid faaxsin suxbatahumaa wanaaji iyaga la saaxiibitaankooda muttafaqun calayh oo macnu waa max iyaga baari u noqo adeegoodii waxay kaaga baahdaan iyagood u qumtid taa iyadaa u istaag buu yidhi nebigu calayh isalaatu wassalaam muttafaqun calayh wa hada lafdu muslim wa fii riwaayati lahuma jaءa rajulu nin baa yimid faاsta'danahu fi اljihaad nebiga calayh salaatu wasalaam buu wuxuu weydiistay jihaad rasuulka allah waxaan rabaa inaan jihaadka aado faqaala nebiga u celiyo wuxuu yidhi axayun waalidaak labadii ku dhalay ma nool yihiin qaala nacam buu yidhi qaala nebigu wuxuu yidhi fa fiihima fajaahid labadooda ku jihaad iyagaa wax lagu jihaada ah oo macnaha waa maxay birigoodi waa jihaad birigoodi waa jihaade iyaga ku jihaad macnaha jannada ilahay ku gala iyaga haddaad janaba raadinayso wax kalmiyaad raadinaysa maya wey w canhu waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhuma cabdullahi bni camr bn alcaas qaala wuxuu yidhi rasuulka salawaatu اllahi wasalaamu aleyh laysa alwaasilu qofka dadka xiriiriya lama dhaho bilmukaafi midka dadka u abaalguda macnuhu waa maxay waa mahmaahdeennii weeyaan koonfurta maxay ohan jireen saxan saxan ku gud saan saan ku gud macnaha qofkan wuxuu kuu galo ku gud weeyaan adigana haddii reerka xeero kaaga timaado deriska adiguna maalinta dambe xeero raashin ogye haddii lagu soo booqdo adna booqo maxaa yeele saantooda saan ku gud taabma lama dhaho xiriirin maxaa yeele abaal laguu gaday unbaad gudaysaa adigu mukaafi baa tahay waad abaal gudaysaa laakiin maxaa la dhahaa qofka dadka xiriiriya walaakin alwaasil waasil waxaa la yidhaahdaa alladii kan idaa qaطacat raxima raximkiisu markay gooyaan wasalaha isaga waa xiriirinaya waa la gooyey isaga waa xiriirinaya waa ka warhaya waa ka warhayaa baahidoodu ka warhayaa waxay dhibsanayaanu ka warhayaa noloshoodu ka warhayaa xaaladoodu ka warhayaa waa xiriirinaya qofkaasaa xaqiiqadii wuxuu yahay waasilka runta rawaahu lbukhaariyu ay qaطacta markii la yirina bifatxi اlqaafi qaafka oo la kordhiga iyo wطaa'i qaطacat waraximah la yirina marfuucun weeyaan raximuhu وعن cائشhaةa waxaa laga wariyey radي الlahu tacalى canha qaalad waxay tihi qaala rasuulu الlahi salى الlaه alيه waslm wuxuu yidhi alraximu dhegayso raximku cayaar maaha mucallaqaة bاlcarshi ilahay carshigiisay ka soo laalaadaa ku dheganta raximku halkaasuu haystaaba carshiga ilaahay taquulu waxay leedahay man wasalanii wasalahu اllah wman qaطacanii qaطacahu اllah ilaahu ka i xiriiriya xiriiri ilaahu ka i gooya goo muttafaq calayh وcan um اlmؤminiina waxaa laga wariyey maymuuna ahayd bint اlxaariثi radi allahu tacala canha qaalat waxay tihi inaha actaqat waliidatan walam tasta'din الnabiya salى اllahu عalayh walih wasalam gabar bay xoraysay maymuna maymuuna bint اlxaariث weeyaan oo walaasheed waxaa qabay nebiga adeerkii cabaas bn cabdilmuطalib oo waxay ahayd um اlfadl bint اlxaariث iyaduna tanina waa maymuna bint اlxaariث oo nebiga qabay lubaaba kubraana waxaa qabay waliid ibn اlmugiira khaalid bn waliid aabbihi marka cabdullahi bn cabaas iyo khaalid bn waliid waa ilma habreed saddexdaa gabdhoodna waxaa kala qabay nebiga iyo adeerkii iyo waliid ibn mugiira reerkaa marka odaygaa la oran jiray xaari wuxuu dhalay toban gabdhood toban odayaashii quraysheed baa kala guursaday maymuuna ugu ayaan badnayd oo nebiga guursaday salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka maymuuna ah marka waxay xoraysay addoon iyadu ay lahayd gabar ahayd xilligaana ma ahayn xilligii habeenkeeda ahaa nebigu u imanayey markii la gaaray habeenkeedii nebiga uu gurigeeda seexanayey marka nebigana umaynan sheegin salawaatu ullahi wasalaamu caleyh walam tasta'din inabiya sala allahu alayh ali wasalam xorayntana nebiga kaga maynan idan qaadan in lahayd falama kaana yowmuhaa habeenkeediiyo maalinteedii marka la marayo alladii yaduuru calayha fiihi nebigu iyadu u imanayey habeenkeedii marka la marayo nebigu calayhi salaatu wasalaam iyadu uu habeenkaa iyadu ay lahayd iyo maalintaaba qaalad waxay tidhi ashacarta yaa rasuul allah rasuulka allow guriga ma ka dareentay annii actaqtu inaan anigu xoreeyey waliidatii addoontaydii inaan xoreeyey gabadhii addoonta waaba xoreeyey rasuulka allow arrintaa ma dareentay qaala nebiga wuxuu yidhi awa facalti oo sidaa miyaa samaysay qaalad waxay tihi nacam ha waan yeelay qaala nebiga wuxuu yidhi xorayntaaduna ajar bay leedahay laakiin wax kaaga sii ajar badnaan lahaa ma taqaanaa amaa inakii adigu low actaytihaa haddaad siin lahayd akhwaalakii ree abtiga haddaad siin lahayd kaana acdamu liajriki ajarkaaga saasaaba kaaga sii weynaan lahayd ree abtiga haddaad siin lahayd saasaa kaaga ajar badnaan lahayd ajarkana kaaga sii weynaan lahaa maxaa yeelay sadaqa silat raxim labadiiba way isku noqonaysaa muttafaqun calayh wa asma binti abi bakrin radi allahu tacaala canhumaa qaalad waxay tidhi qadimtu calaa ummii qadimat calaya ummii asma binti abi bakr radi allahu tacaala canhum weeyaan canhumaa maaha maxaa yeeley iyadii aabbaheed iyo awoogeed kulli waa wada islaam waxaa la dhahaa afar saxaabo ah oo islaamnimo isku soo gaaray asxaabna wada ah waxaa ka jira cabdulahi bn zubayr iyo hooyadii iyo aabbaheed iyo awowgii cabdulahi bn zubayr waa saxaabiy laba saxaaba iska dhalay hooyadii oo dhashay waa asma aabihii dhalay waa abubakr aabbihii waa muxuu ahaa abiqaaafa ama cumaan magaciisu hmm, lanna abubakr waa cabdulahi bn cumaan weeye marka asma binti abi bakr radi allahu tacaala canhum qaalad waxay tidhi qadimat calaya aniga waxaa ii timid ummi hooyaday wa hiya mushrikatun iyadoo mushrikad ah oo caaisha iyo asma waa laba walaalo ah asma weyn binti abi bakr caaisha yar laba hooyana kala dhalay oo asma hooyadeed mushrikad bay ahayd abubakar waa horu furay shirkigeedii bay isaga jirtaa marka caaisho hooyadeed waa umu rumaan oo waa saxaabiyad we iyadu marka iyadoo magaalada madiine la joogo yaa asma hooyadeed oo reebaadiye ahayd mushrikadna ah yaa soo socdaashay gabadheedii bay u timid gabadheedu ha u timaadee gabadheedu waa saxaabiyad hooyaduna waa mushrikad maxaa ka dhexeeya xiriirkii nasabkaa ka dhexeeya keliya oo hooyanimada ahaa laakiin diin ahaan waa lagu kala duwan yahay waa islaam iyo gaal xilligaana war uma haysa asmaa inay xiriirin karto hooyadeedo gaal iyo in kale maxaa la samaynayaa arrintii hadday sidaa dhacday dhegaysa hadda qadimat calaya waxaa ii timid aniga dushayda ummii hooyaday wa hiya mushrikatun iyadoo mushrikad ah fii cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga oo nool salawaatu ullah wasalaamu calayh wax jabla la soo maray islaamka sowma aragtid meel la inoo falay oo axkaamteedii la inoo caddeeyey baanu haysanaa diin ah wax aan u baahannahay oo kale aysan jirin asma binti abi bakar hooyadeed albaabkay istaajiso waxay ku tihi halkaa istaag adigu hooyadii dhashay baa tahay waa kuwa ogolah laakiin islaamnimada igala weyn wax walbaba halkaa istaag gurigaygana kuuma ogoli sug bay tiri halkaa way dhaqaaqday nebigay u tagtay salawaatu اllahi wasalaamu calayh rasuulka allay u sheegto waxay tihi hooyadii i dhashay ayaa maanta ii timid iyadoo iga doonaysa aniga xiriirin laakiin waa gaal albaabkaygayna taagan tahay welina uma ogolaan maxaan sameeyaa rasuulkii allo fastaftaytu rasuul اllahi sal اllahu alayh waalih wasalam rasuulka allan jawaab u doontay faqultu waxaan idhi qadimat calaya waxaa ii timid aniga ummi wahiya iyada oo rakibatun aniga i doonaysa wanaag iga doonaysa xiriirin iga doonaysa inaan waxtaara iyo waxtarma iga doonaysa afa asilu ummi rasuulka alla waa hooyadeeya ma xiriiriya qaala nebigu wuxuu yidhi nacam haa sili ummiki hooyadaa xiriiri muttafaqun caleyh oo waa gaal waa la xiriirinaya maxaa yeele ilaahay baa soo dejiyey aayad qur'aan ah laa yanhaakum allahu can aladiina hee maxay ahayd aayaddii lam yuqaatilukum maxaa la yidhi lam yuqaatilukum fi ddiin aan diinta idinkula dagaalamayn ilaahay idinka reebi maayo kuwa ayaga ah inaad u ixsaan samaysaan ood u baarinimo fashaan aayaddaasaa ilaahay soo dejiyey aayadda ku xigtana maxaa la yidhi inamaa yanhaakum allahu can aladiina kuwii aan la rabay inaan la dagaalanno oo aanaan xiriirinna waa la inoo sheegay labadaasay keliyihiin gaaladii marka wqowluha ay tiri raagibatun ay taamicatun waa tu rajaynaysa weeye cindii aniga agtayda tas'alunii shayan inaa wax taro ayay doonaysaa waxba i weydiisanaysaa qiila waxaa la yidhi kaanat ummuhaa min annasab hooyadii dhashay oo run abay ahayd wa qiila qolo kalaa waxay qabaan iyaguna min alradaacati hooyadii nujisay bay ahayd waalsaxiixu alawalu saxiixa sida ana waa sida hore wallahu subxaanah wa tacala aclam